بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاabه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الحافظ العراقي رحمه الله معرفة من تقبل روايته ومن ترد qaal ajmaca jumhuuru a'immati اlahar wاlfiqhi fii qabuuli naaqili اlkhabar bian yakuuna daabitan mucaddala ay yaqidan walam yakun mugafala yaxfadu in xaddaثa xifdan yaxwii kitaabahu in kaana minhu yarwii yaclamu maa fi اllafdi min ixaala in yarwi biاlmacnaa wa fi اlcadaala يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وسح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهن فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم ولكن خولفا ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخضي وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقلا ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان مدن ما بعد sheekhu waxau baabaystay macrifatu man tuqbalu riwaayatuhu waman turad macrifatu man qof aqoonsigiis macnaha tilmaantiisaa laga wadaa tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa qofka la aqbalayo sifaadka lagu yaqaano kan hadda toosoma dhiga waxba isku orana kitaabkaa kala soco isku qaab ma aha waa ka duwan si kaloo isugu dhigta ee kitaabkaa kala soco macrifatu man qof aqoontiis macnaha sifaadkiisa way hadda qof hebel la dhihi maayo tuqbalu la aqbalayo riwaayatuhu iyo waman turad iyo cidda la radinayo sifaadkooda ay leeyihin baabkaana waa baab muhimaba wey waaba baabkaba mustalaxaba sidiisaba uu ka bilowdayba waa sababtu waa maxay axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam dee saxaabadii ayaa ka la soo naqliyey saxaabadu waa wada cuduul taabiciintiyaa ka soo naqliyey atbaacu taabiciin dadka waagii hore runtaa u badneed ka bacdi waxaa faafay dad been sheegaya dad lacfigooda iyo xifdigooda uu liito xadiidkii marka waa loo baahday sixadiisa in ruwaaddii la naqdiyo oo la fiiriyo haddii xadiidkaas ruwaadda warisay ilaa saxaabiga looga tegaya saxaabadu waa cuduul ay rag sifaad muctabara ah ay yihiin oo lagu kalsoon yahay oo cadaaladooda iyo dabdigoodaba uu kalsoon yahay in la aqbalo haddii kalena la radiyo shuruudda marka ay jumhuurta u dhigeen baabkan musطalaxa iyo qabuul alakhbaar waxaa weeye ummad ummadaha ka mida ma aysan gaarin xagga sanadka ixtiyaadkiisa iyo dadaalkiisa iyo akhbaarta saxiixda iyo saqiimka si loo kala aqoonsa lahaa ummad ummadaha ka mida ma aysan gaarin sababtoo ah shuruud adag iyo u xireen mustalaxun hadda ilaa waktigii nabiga ayuu bilowday oo qur-aankaaba soo degay oo in jaakum yaa ayuha aladiina aamanu in jaakum faasiqu binaba-in fatabayan qofka faasiqa khabarkiisa in la hubsado aan dhaqso loo la aqbalin qofka laakiin hiqadaah oo caadilkaan in la aqbalo nabiguna waa kii ka digay in lagu been sheego calayhi salaatu lagu been abuur weliba yidhi xadiidka qofkii asagoo u malaynaya inuu been yahay lagama wari karo waa labada beenaala mid ka mid saxaabadii ka dadaali jiro weliba waxay dhihi jireen qof xataa saxaabiga cumar hadduu xadiidu wariyo marka qaar qof kaloo kaaga marqaati kaca kaansow dhihi jira taasna wuxuu ku baraarujinayay saxaabada khabarkeeda waa la aqbalaya in tahabutka la adkeeyo markii dambena cahdigii dambe oo saxaabadu yaraatana culummadii aaday uga fekereen iyo saxaabadii dambeo soo gaaray oo waxay dhihi jireen fitnadu waagii hor intaysa bilaaban qofkii wax noo sheeg waa ka qaadin jira fitantii markay bilaabato dad ra'yigooda iyo waxyaale axaadiid ku taageera markii la arkay ayaa xoogaa ay keentay in la hubsado saa darteed ibnu cumar wuxuu cumar ka wariyey inuu cumar dhihi jiray ma garat yaamurnaa cumar an nandur yacni man na'khudu canhu alxadiid inaan iska fiiro dadka aan ka qaadanay imaamu shaafici ayaa wuxuu la kulmay wiil oo cumar ibnukhadaab ka farxanmay farac cumar ibnukhadaab ah ree abuubakarna hilib u galay malaa hooyadiisa ee abuubakar ka soo farxantay marka mas'alaa la weydiiyey mas'aladii waxau dhahay laa adri ma aqaano markaasuu yidhi innana lanucadim eh, an yus'ala can milik walaa yujadu cindahu jawaab qaala limaada maxay taas ku dhacday qaala liannaka ibna imaamey huda ma garat maxaa dhacow dhahay markaasuu yidhi liannaka ibna imaamey hudan laba imaam oo hanuunsan baa isa kaa dhalay macnaa faracoodaad markaasuu yidhi acdam min dalik an aquula bigayri cilmin ow an ukhbira min gayri hiqa waxaa kooda dhow inaan waxaan aqoon waa aqaan dhaho oo jahli aan ku jiwaa ama qof aan fiqaahay inaan ka wariyo taasaa xeeb m waxaa kaloo ibnu siriin iyo ay dhihi jireen ma garatay inaan iska fiirinno dadka maanta ma arkaysaa ruwaadda axaadiista asaaniiddiisa inaan iska fiirino hmm wuxuu dhihi jiray cabdullahi mubaarad asanadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa bima shaa sanadku diintuu ka mid yahay inuu sanad leeyahay xadiidkii sanadkuna uu saxiix yahay haddii kale oon sanad lahayn nin walbaa beenlow ah beentiisu rawaaji uu heli lahaa sida sheecada intuu axaadiis beena abuurto oo qaala alimaamu almacsuum iska dhehel marka halkaasuu beentiisu ka horgeli lahayd sida sheecadoo kalaa noqon lahaynoo wax saxa iyo wax qalada ah aan kala aqoonin laakiin culimmadeenna ilaahay khayr ha siiyo waxayna bareen dariiqo aan ku hubsanno iyadoo quruun laga joogo waqtigii nabiga calayhi salaatu salaam maanta kun iyo afar boqol iyo kun iyo shan boqol ku dhawaad laga joogo inaan kala garanno xadiidka saxiixa iyo xadiidka daciifka waxaan nabiga ka sugan calayhi salaam iyo waxaan ka sugnayn taasna waa bifadlilaahi xifdu ddiin waayo innaa naxnu naزlna dikra wainaa lahu laxaafiduun iyo sunnadaba way kulminaysaa qur-aankan hadda tawaatura ku sugnaaday axaadiidtan hadda culummadii baa ilaaliyey oo beenaalayooyinkii iyo wadaacintii iyo dacafadii axaadiistooda ka ilaaliyey oo kala hufay marka shuruudiyuu noo sheegaa oo dadka xadiidkooda la aqbala ay leeyihiin wuxuu yidhi ciraaqi ajmaca isagoo hadalkan haddi wuxuu nadminayaa hadalka ibnu salaax kitaabkiisa muqadimatun salaax la yidhaahdo ajmaca waxay ku kulmeen jamhuuru a'immati alahar a'immadii maanta ma arkaysaa aasaarta oo macnaa axaadiis dadkii a'immada ka ahaa oo raggii nuqaadda axaadiidka ka ahaa iyo walfiqhi dadkii fiqhida a'immada u ahaa oo usuuliyiinta sida shaafici ugu horeeyo shaafiica isaga waxay dhowr waa kulansadoo haddee axaadiidtana a'immadiisuu ka mid yahay fiqiga iyo usuulkiisana hadda waaba imaamka koobaadka oo maanta ma aragta calankiisaba wada waa luuqadana hadda waxa weeye waaba kaga sii daran yahay soo maaha marka culummada aahaarta iyo axaadiida a'imada ka ah iyo fiqigaba waxay ku kulmeen fii qubuuli fii qabuuli naaqidi alkhabar kuwa khabarka guurinaayo oo soo warinaayo sidii loo aqbali lahaa shuruuda soo socda ayuu u shardiyay nin walbaa khabarkiisa la aqbali maayo allahuma waxaan shuruud loo dhigaynin saxaabada bis hadduu saxaab inuu yahay ka sugnaaday asaxaabatu kulluhum xuduud oo suqaad oo daabitiinoo laakiin wixii ka dambeeya shuruudaanaa laga rabaa ajmaca waxay ku kulmeen jumhuur ahli a'immati اlasar asarta waa axaadiida xadiid iyo ahar iyo khabar baa lagu idlaaqa xadiidka iyo walfiqhi fiqiga iyo usuushiisa culummada ka maanta ma arkaysaa labaduba fii qabuuli naaqili اlkhabar ay fii shaani qabuuli naaqili اlkhabar akhbaarta kuwa soo guurinaya ee ruwaatu axaadiid ah aqbalitaankiisa shuruuda soo socda koo waa midda horo bian yakuuna inuu yahay daabitan mid maaragtay waxa oo loo sheegou shiiqiisa ka maqlay qabanayo oo waxba ka baxsanayo mucadalan haddana la caadil yeelay ay culimmadu ay tis-iyeen dheh ninkan waa nin caadilaho ay yidhaahdeen waa cadaalad iyo lab hadhow labdigana sharaxuu u sii baahan yahay cadaaladuna sharaxay usii baahan tahay baabkan oo dhanna wuxuu ku socdaa waxaa weeye labadaas shardhi tafsiirkooda iyo say ku sugnaanayaan iyo haddii la waayo waxa ka ratibma waa labadaas shardhi ayuu maanta ma arkaysaa ayaa ka soconay daabdigoo kuu hormariyo ee yaqidan cadaalad mar mardaba kuu fasiri doonaa ee yaqidan waxay fasiraysaa dabdig waa qof baraarugsan inuu yahay markuu xadiidka qabanayo oo shiikha xadiidka akhrinaayo ilaa ninkan intuusan warin ka hor arday u ahaa shiiqoo wax ka maqlay soo maaha marka si uu shiiqnimadiisa maanta ma arkaysaa loo sugo waa inuu arday fiican ah nin arday fiicanan sheekh fiican ma noqonaa may marka waa inuu mashaa'ikhdiisa xadiidka uu ka soo maqlay waa inuu qabto baraarugsan yahay walam yakun uusan muqafilan mid iska mahsan muqafal oo waa maxay markii xadiidka la sheegao iska hurdoonaayo ama waa iska halmaansana cadanow ka heesaa siday soomaalida ay dhahaan maqanaha joogow ah ama dad kalou la sheekaysanaya afka ku mudmudaa nin baraarugsanoo xadiidka u dhegtaaga maba ahayn ma garata waa iska fadhi buuxisow ahaa arday soo jeeda ma aha marka nin baraarugsanaa oon hurdo ku jirin oon halmaan ku jirin oon sarxaan ahayn oo maqanaha jooga aan ahayn sheeko sheeko iyo waxyaalo kale aan ku mashquulina xadiidkaas u soo jeedo ma garan oo meeshaa qofkii hurdaayay iyo qofkii saaga iyo kii sheekaysanayay labdigooda waxbaa ku jira hadhow gadaal inooga imaan doontaa daabidkaas waa inuu horta baraarugsan yahaa layidhi midda kale yaxfaduu waa inuu xadiidkiisa xafidsan yahay kalfaatixatu in xadaa hadduu sheegayo xadiidka markuu warinaa dadka u sheegayo hadduu ka sheegayo xifdan xifdigiisa hadduu xadiidkii markuu warinayo uu xifdigiisa ka sheegayo waa xifdi mutqana inuu yaho sugan hadduu xifdi gagaja'laa uu yahay oo ma hebo uu leeyahay malaha saas kelimad qofku waa ku shaki karaa ma garato laakiin xifdi ga'ga'laa oon sugnayn haddii uu yahay aa meesha ku baxdee hadduu nin yahay xifdigiisa wax ku wariyo oo laabtiisa ictimaad xifdigiisa waa inuu yahay mutqan yaxwi kitaabahu kitaabkiisa koobaya oo haysto oo ilaashanayo in lagu cayaaro oo asagu naftiisa ilaaliyo in kaana hadduu ahaado yarwi minhu kitaabka hadduu wax ka warinaayo sababtoo markaan saxiixa ka sheekaynaynay shuruudaan waa soo dulmara laakiin cala albaraka usoo dulmara waa inuu daabid oo caadilo u yahaan labdigeen waxaan usoo qaybinayay labo labda kitaabin wa labda sadrin nin wixiisa xafidsan axaadiidtiisa wax alla wuxuu xadiid maqlay halkaas wuxuu kala iloobaa mala xaraf xaraf ka dhuminma iyo nin axaadiidu u qoran tahay hadduu xaafidiyo xifdi ka warramaayo waa inu xifdigiisa u sugan yahay hadduu kitaab ay ugu qoran yihiinna kitaabkiisa waa inuu haysto ou og yahay inta axaadiidoo ku qoran oo ilaashado ama qof kaloo hiqaa u ilaaliyo haddii kale uusan ogeyn waxaa dhici karta sidii aan baabika horeba ku soo marnay suraaqda axaadiid kitaabkaaga xadiid aada lahayn allah kuu hoos-gelina oon sheikhaan ama marwiyaadkiisa ahayn inuu wariyow kaaga dhiga hadhow axaadiidta axaadiidtan haddaad iska warisoo tira kitaabkayga aan ku arka oo kitaabkaagii uusan ku wicna ama inankaaga uu kuu dhexgeli karo ama midka kaatibkaaga axaadiid kale kitaabkaas ma aha rag badanaa saas ku daciifooyey oo axaadiid looga tegey sida sufyaan ibnu wakiic oo kale xaafid u ah laakiin mid kaatibtiisa axaadiid kaloo meesha u qorqora waa lagala teliyey waxaa le ninkan iska bedel ama iskaga tag hadda markuu axaadiistii biyo iyo batrool isku daray isagaa daciif ma uusan ahayn laakiin ninkan axaadiisa u iska dad badanoo marka waxaa jira axaadiistooda laga tegey aafada isaga maahan kitaabkoodii iyo dad kale ku sallideen inay wax ku ziyaadiyaan ilaa hadda aday warqad haddaa qorto oo damaano ama qof aad u qorto aad maalan u jawaabayso qorto warqaddii markaa qorta wiilkaaga baqashta ku rag xoogaa caayow ku dardara ninka dhammaa muxtarimka ah. soo kaarita soo maha andada ninkan waa igu been abuur xadiid aada lahayn oo mashaa'ikh kaleo wariyey oo wuxuu kaa dhiga inay adigu wareegto wariso qaala sheekh sufyaan bin wakiy xadatanaa kida xadiidkiisina maahan isagoo oo wariyey hadha waxaa leeyahay waa nin walbana marka culimmadii hore daqiiqiin ahay axaadiida ninkaas ou haayo laga wariya oo xisaabanta accountii ku jirta qalqaldan maayo ma hadhow haddii lagu soo saaray xadiis ousan ahayn in loo fiiriyo xale ninka nin kitaabkiisa ilaashanay maa ama midaa intuu xadiis ka soo maqlow ku leeyahay axadadaka fulaan can fulaan can fulaan sanad aan sanadkiisa ahayn ana rasuula qaala kadaa wakadaa maal nin xadiidkiisaba inama alacmaalu kuma jirtaba sanadba uma haysto hadhow sanadaa inta lasoo kabadha xadada fulaan kida kida kida can cumar inama alacmaalu binniya mana sanadkiisana maba ku jirto maba haysto ama ayi xadiida waxaa leeyahay talqiintu aqwal wixii afka loo geliyo iska lafa hadhow xadiidkiisa markaas laguma kalsoonaa markuu annagii soo marnay shalay maqluubka maxaa loo imtixaana waxaa la kala fiirinaa axaadiidta oosan lahayn inuu kala saari karo in kale sidii maxamed binu cijlaan markii loo qalday axaadiidta axaadiistii saciid almaqburi la aabbihiis looga dhigay tii aabbihiisna saciid maqbur uu yidhi kullu maa maaragtay can saciid fahuwa min abi wamaa huwa can abi fahuwa min saciid ou kala soocay ama maaragtay eh, abu nacaym alfadl bnu dukeyn u kala sooco tobankii xadiid u udurxula maya kan ma jiro kaasna ma jiro kaasna ma jiro soo maaha taa marka baraarugsanaanta lakin haduu hayo iska yidhaahdo saas waa hay yaxwii kitaabow kitaabkiis ayuu koobaya ou ilaashanaya ama isagaa ilaashanaya ama hiqa u ilaalinayo in kaana minhu yarwii hadduu kitaabkiisa ka warinaayo midda kale yaclamu waa inuu og yahay maa fi lafdi lafdiga waxa ku sugan oo min xaalatin doorin ah in yarwi hadduu ku wariyey bilmacnaa macno waxaa jira marar axaadiidta macnaha in lagu warin karo culimmadu khilaafay ka taageen laakiin sida saxiixa way bannaan tahay laakiin markuu macnaha ku warinayo waa nin luuqada heer sare u ah ilaa markaad macno shay ku wariso kelimaadka adigaa min cindika la imaanaa soo maa marka waa inaad kala taqaanaa waxa macnaha bedeli kara iyo wax kale ilaa haddaad alfaad macnihiiba si kale ka dhigi kar aada la timaadi xadiidkii axkaamtii iyo wixii laga qaadanayoo kaleba ma garan waa shay cumuum faa'iideynayaa a macno khaasa ka cabirtay shay muطlaqaha muqayad ka dhigtay ama muqayadaa muطlaq ka dhigtay ama nafyiya ihbaat ka dhigtay macnihii dhanaa maanta ma arkaysa isbeddelaan soo ma haddaa marka qofka uu xadiidka macno ku warinayo uusan lafdigiisa ku warinaynin ile kelimaad asaga jeebkiisa uu kala yimid oo macnihii uu xasuusnaa ku cabirayaa ma taqo maalan hadda maalan qisadii hadda aan inkaga sheekeeyey oo maalan maaragtay maxamed bin cijaan iyo qisadiisa anigoo iga maqashay laakiin lafdigii maada xifday laakiin macne haddaad taqaana af soomaaliya soo haddaad u taqaana hadalkii oo adiga alfaadaada laakiin macnihii aad ka maqli shiikhaagaad ku warina haddaadan aqoonin luuqadan ama carabi atoo carabigii ma taqaano ama soomaali ama ingiriisku soomaali wixii dhammaan waxaa weeye qalad marjuuca ka dhigay marka waa inuu yahay qof cabiri karo luuqada yaqaano oo wixii macnaha bedeli kara ilaa sheegu hadduu macnaha bedelmo xadiidka dhammaan ku ciyaaraya iyo wixii kale oo macnihii walow lafdigu lafdigii ha ka duwnaada laakiin macnihii cabira waa inuu kala yaqaano shuruudaas ayaa horta ayaa labdiga loo fasira labdiga loo shardiya inuu yaqid yahay oo muqafal uusan ahayn hadduu nin xifdigiisa ka oo ka oo ka xadiideey hadday waa inuu xifdisan yahay kitaabkiisa hadduu ka xadiideeyo waa uu ka warramo kitaabkiisa waa inuu kitaabkiisa u ilaalshan yaho oo laga aami yahay inaan waxna lagu darin waxna laga nusqaano hadduu xadiidka macno ku warinayo oo lafdigiisa si fiican aysu u xasuusneen laakiin micnihii uu xafidsan yahay waa inuu yaqaanaa luuqo inaafa oo ku filan oo ku cabiri kara waa inuu haysto baxays hadhow macnihii xadiidka uusan bedelayninba ilaa hadduusan aqoonin waxa macnuhu ku bedelmaya waxa kale oo carabigiisa dhan maaragtay fiifiyo iska yaho iska gajagajo iska yahay hadhow xadiidkii dhan macnihiisuu bedelayaa marka lama rabo marka mar aan ku cinla ciloqoman ajmaca waxay ku kulmeen jumhuuri ahlilaaari ahlulaahaarta jumhuurtooda iyo walfiqhi fiqiga fii qubuuli naaqili alkhabari ay fii shuruudi naaqili alkhabari kuwa khabarka soo guriya oo ruwaaddaa looga jeedaa aqbalitaankooda shuruuday u shardiyeen waa bian yakuuna daabitan waa inuu daabit mid wax qabto uu yahay wax aan ka fara baxsanayn mucadalan mid cadaalad laga dhigay laabidkii noo fasir cadaalad waa noo imaantay ay yaqidantaasi daabidkaasay tafsiiru tahay mucadalan tafsiiru ma aha wafi lcadaala gadaala nooga keeni doona ay yaqidan marka yaqidan bikasri qaafi waay ah, damadana waa luqo waa ku oo yaqudanna maanta ma arkaysa waa la dhihi karaa walam yakun howsana muqafalan maanta ma arkaysaa mid muqafalahoo khada iyo sawaabka aan kala soo karin mid iska maahsan mid markii la xadiidaynaya iska sheekaysanayay mid iska gamaanyoonaya isaga dhanba garka lulinayay mid kaflo ku maqnaayo isaga dhan maahsano ahaa mid qof kale la sheekaysanayay ma garan waa inuusa saas uusan ahayn shardiga kale yaxfadu waa inuu xifdsan yahay xadiidkan uu sheegayay in xadad hadduu ka sheego xadiidkii xifdan xifd waa inuu xifdi dhaba uu yahay yaxwi kitaabow kitaabkiis waa inuu ilaalinayo waay oo koobayo aydilcaabifiin dadka kitaabka maanta ma arkaysaa ku cayaaraya aysan ku cayaarin in kaana minhu yarwi hadduu kitaab ka warinayo tan kalena yaclamu waa inuu og yahay maa fi lafdi lafdiga xadiidka waxaa ku sugnaa oo min xaalatin macnaha waxa doorinayo waa goorma in yarwi bilmacnaa hadduu macnihii koliya lafdigii uusan xafidsanayn waa inuu kelimaadka macnaha bedeli kara iyo kelimaadka walow lafdiguba lafdigusan aan macnihi uusan bedelmayn waa inuu kala yaqaano haddii kale hadduu xataa uusan luuqaba wax ka aqoonoo wixiisii ou xafido waa laga qaadanaya qofka raawiga hadduu xaafid yahay ama kitaabkiisu wax ku xafido ama xifdigiisa inuu xataa fahmo shardi maaha xadiisku nadar allah imra'an samica minni fawaacaha kamaa samicahaa faruba magarati xaamilu fiqri ilaa man huwa afqahu minhu hadhow ciddaasou gaarsan asagoo xadiidka nabiga haddou noo qabto oo fiqa iyo labdi ah ilaah caamimow iska ahaado shaqadeen maa rag kaloo mufasiriinha joogo hadhow fiqiga iyo shaafici iyo rag maanta ma arkaysaa bukhaari iyo rag iyo maaragtay abu cubayd iyo ragaa jooga kala maaragtay shaandhayna adig bi sanadkaana soo gaarsiiyo xadiidka lafdigiisii oo saxiix laakiin macno ma ku warinaa waxaan kaa rabna haddaa macno ku warinayso ooda lafdiga xafisanayn waa inaa macno lafdiguba ha ka duunaana macnihii xadiis ka cabiraayo oon bedelayn waa inaa ka cabir oo waxa macaanida kale bedelaya iyo wax kale uu kala yaqaano qofta yaclamu waa ogyaa maa fi lafdi min ixaala waxa doorin ku sugan hadduu lafdi oo macnihii doorinaya la yimid iyo mid macnihii toos u cabirayo inuu kala yaqaan hadduu hadduusaba kale aqoonoo macno xadiidkii dhamaa beddelaayo cagsi ka dhigaayo oo la yimaado ee kaasoo kale warkiisa la qaadan in yaru bilmacna doo ku warmaayo shuruudii dabdiga halkaasu nooga soo baxay wa fi lcadaalati cadaaladina yushtaradu fi lcadaalati waxaa loo shardiyaa bian yakuuna muslim horta inuu qof muslim yahay muslim waa inuu yaho gaal xadiid lagama qaado daa caqlin waa inuu caaqil uu yahay macnaha qof oo handicab oo mucawaq oo isaga dadkan soomaalidu sawirka ay dhahaan qaarna doqon dhahaan soomaalida qofkaan caqligiisa uusa buuxun manaadiqda qaarkood sawiraa laga yidhaahdaa macnaha waa suura un waa musawir qofuu leey laakiin macno qof mala waayo macnaha sawir mina suuray ka jira laakiin soomaalida waxay u malaynayeen inaysa kelimada carabi ahayd laakiin sawir markaad leedahay anta suura bis aad leedahay oo qofka aan waxba ahayna waxay ku dhahaan kuwa dumya ay kulaan dumyadu waxawaay waa caaggan oo maaragtay dhararka iyo lagu xayeysiyo dumyo dhah marka bis waa suuratu insaan laakiin marka sawir markay leeyihiin qofkaan caqli mara qaarna waa doqon ay dhahaan waxma gartaan manaadiqda qaarkood doqon waxaa loo yaqaanaa qofka caqli lahaad laakiin qofka aan xoogga lahayno maaragtay aan dagaalka isaga cidin karin ama ma kartida badan aan walow maskaxdiisa maanta dhan xog ku iibsado hadduu markuu qofku tabar yar yahay waxay dhahaan doqon dadna doqonka waxay dhahaan qofka aan caqliga aan lahayn nacam manaadiqda kala duwanta wafi lcadaalati bian yakuuna musliman daa caqlin qof caqli u saaxiiba oon dabaal ahayn ama doqon ahayn sida luuqada ama sawir ahayn luuqada soomaalida qaar say ka cabiraan waxaa kaloo shardiya muslim soomaan daa caqlin qad balaqa alxulma waa inuu qaangaaro qofka xulmigu bimacnaa ixtilaam waa inuu gaaro ee riyo waa inuu isku ixtilaamo macnaa uu qaangaaro ilaa qaangaarka asxaabihiisaa badan waxaa ka mida ah qofku inuu isku ixtilaamo isku junubo inuu shan iyo toban uu gaaro inay maaragtay timaha kore ay kasoo soo baxaan timaha hoose ay kasoo baxaan oo cawrada korkeeda mar waxaasoo dhan waxaa weeye maaragtay waa calaamaadka qaangaarka loo yaqaano saliima alficli ficilkiisu ou saliim yahay ficilku halkan waa qowl iyo jawaarix waa isugu jira ma gara ficilkiisu inuu saliim yahay dee qalbiguna waa ku jiraa oo qofkii wax xun ictiqaadsanoo bidca iyo balaayoa oo rumaysan iyo bidca xun qofkii rumaysan isagana dee waa ictiqaadka laftiisu wau galaa laakiin haddii ictiqaadka badana ah inuu qofkii ku hadlo ama oo wax ictiqaadkii xumaa keena oo samaymaana uma jeedi karno laakiin ictiqaadka laftiisa waa ficlu lqalbi qalbigu ficilkiisa waa ictiqaadka hadduu xun yahay haddii uusan yahado saxiixa alficili ficilkiisa uu saxiix yahay muxuu ku saxiix yahay oo ka nabad galay alqalb ficil ficilkiisa uu nabad min fisqin faasiqnimo ou ka nabad galo ow kharmu muruu'atin wax muruucada iyo sharabtiisa dhaawacaya wax u dhibaya marka fisqiga waxaa la yidhaahdaa irtikaabu kabiiratin ow israarun calaa sagiira qofkii oo kabaa'irka kora walciyaadu billah sinadii iyo sariqadii iyo shurbilkhamrigii iyo qatligii biqayri xaq iyo waxaas ou koro ma garan waa kabiiro kaasoo kale xadiid laga qaadan maayo xajaaj binu yuusuf oo dhan xadiidaas oo safaaq qaatil oo ah. ma garan hmm. laga qaadan maayo ay sagiiro la daa'imana waa in laga maaragta ama maarata ama sagiirooyinka xunxuno dee kabaa'irta u dhow maaragta qofkaas laftiisa marka cadaalad qofkaas ma laha marka cadaalada asalkooda waxay ku maaragtay culummadu ay ku tacriifiyaan cadaaladu waxaa waaye malakatun taxmilu اlmar'a calaa mulaasamati اtaqwa magar iyo walmuru'a waa malako qofka ku xambaaraysa inuu taqwada laazimiyo muru'ada taqwaduna waxaa ijtibaalu acmaali sayi'a min fisq wa bidcatin fisqigiina ad waa annaga sheegno waxaa weeye waa irtikaabu kabiiratan israaru macsiya muruucaduna waxay tahay waa takhalluqu lmari bikhuluqi amhaali dadka kula mid ahoo wanaagsan in dhaqankoodoo kale maaragta waxyaalaha qaarkoodoo laga yaqsoodo qofku inuu ka fogaado culimmaduna waxay yidhahdaan muruucadu hadba bay-adaas horta muruucadu waxaa weeye horta sharcigaa asaasu ah aadaabta sharcigaa asaasu ah bay-aadkana waa iskhilaafsan yihiin waxyaale waxaa jira meelaha qaarkood khawaarimulmuru'a kaa meelaha qaarkoodna aan dhib lahayn oo marka wax zamanka iyo bay-aadkaba u qudwa shaadiliyoo kale wuxuu ku miaalaya wuxuu leeyay maalan dadkan reer sharqiga masar iyo shaam iyo dhulkan hadda awal waaga hore sunnadu deganaan jirta oo khuraastaan maaragtay khuraasaan la dhihi jiro hadda shiicadu ku sallidantay ilaahay ka xoreeya ay ku sallidantahy qofku culimmadaa inuu cimaamad la'aan iyo koofi la'aan oo xaashir ra'si madax qaawan yahay waxa agtooda waa muruu'a la'aan laakiin andalus oo kale maadaamay yurubba iyo u dhow yihiin qofka culimmadaa isagoo madaxiisa qaawan yaho ama qamiis qabo ama maaragtay yacnii laga yaabo inuu bedlo qabo laba go' iyo macawis iyo goob iska soco kara uma arkaan inay tahay wax eesha qawaarib lmuruuc uma arka zamanku waa kala duwan yahay zaman waxaa dhici jirtay maalan in qofkiiyo madax qaawan haddii la arko ay ceeb tahay zaman eh, waxaa dhici jirtay zamano dambana waxaa dhici karta inay madax qaawanaantu caadi iska noqoto waxyaala laakiin kodole waa waxyaalo oo xiriir la leh aadaabta sharciga oo maalan waxay leeyihiin qofka had iyo goraale kalaamka badiia ku hadla ama mar hadda gal isagoo dadka ceebihiisa ka sheeg sheegtayna aada maqlayso dadka cuyuubtiisa raacraacaya masaawi naas waxyaalaha dhacdooyinka dhacdo wasakda oo markas ka sheekaynay kaanamaa tashriicna dadka khayrkaa la faafiya maahane shar iyo maarata lama faafo dadoo xaarka maantana wuxuu ka sheekaynayaa gabaraha xagga lagu hadlaya xaggaa mafiiska ku sameeya xaggaasi qaaraya masaajidda waxaas ku sheegaa oo adiga dadka ma khayrkaa baraysa mase waxaa weeye dhacdooyinka jaraa la yidho dadka u tirtir hada min baabi tashjiicay noqonayo dadan sheekooyin waxaas aqoono xataa maaragtay aad u malo dad diinla inay yihiin haddana lagu ibtileeyey waxaas haddou mimbar koro haddou dad u sheekaynayo dhacdooyinkaa shaadka oo waxyaalaha fisqiga inuu maanta dhan uu ka sheekeeyo waxaas waa laga fiican yahay dadka khayrka dhaca iyo waxa mihaalaadka fiican oo maaragtay namaajidta wanaagsanaa laga sheekeeya waxyaalaha xun lagama sheekay xataa qofka caalimka ama odaga haddii waxyaalaha dhacdooyin loogu yeero inuu xaliyo waxaas inuu horta qofkiiba inuu ceebeeyo oo waxaa dadkii ay ka dhaceen iyo mushkilada baa inuu xataa min baabi xasala kada wa kada inuu u sheego ilaa inay daruuro oo maaragtay mihaal ku qasbto maahane waa laga fiicanya marka culammadu way caddaynayaan waxyaalaha zamankaana aad waxaa u badanta qaarkoodba dadka masaawidiisa iyo xumida in maaragtay iyo dacnigood in aada looga sheekeeyo waa laga fiicanya bal culummadaa dadka ka nabadgal geli in badan nacam bal xataa eh, xukaamtana waa sidaas oo kale ceebahooda laga sheekay waa laga fiicanya haye intaas waxaan uga wuxuu yidhi wafi lcadaalati cadaaladana bian yakuuna musliman waa inuu yahay daa caqlin caqli u saaxiiba oon dabaal ahay qad balaqa alxulma qaan gaaray oo sabi isaga waxma laga warinayo saliima alficli ficilkiisuu nabad galo muxuu ka mangalay min fisqin faasiqnimo oo kharb muru'atin bidcaduna waa la mid haye halkaas wuxuu ku soo sharxay labadii shardi oo dabdiga iyo cadaalada wuxuu ku bilaabayaa markaas cadaaladdu maxay ku sugnaataa waa kan waa kanoo wuxuu uhi waman zakaahu qofkay taskiyeeyaan cadlaani laba nin oo caadil oo dhahaan ninkan xadiidkiisu la qaadan karaa waa nin fiqo ah oo cadaalad iyo labdiba isku darsada ilaa markaad taskiyeynayso qofka oo raawiga ah, waa inaad tiraahda waana caadil waana daabit mid keliya kuma filna soo cali nin fahmo badan inuu yaa dhici karto laakiin caadil lahayn oo riyo been aan ka xishooyna haddaba hadda saalix uu yahay laakiin muh iyo mahaba ma kala ogaba haddaad diga tiraada dhagaxuu ku cali haddaad tiraada faaraxuu ku muh iyo mahab mala khafrad saalixinoo qaba runt eh, eh, eh, daacadiisa iska iskale laakiin anaga khabarka ah, rasuulka ma ku aaminayn marka labadaas qofka markaa hiqa la yidhaahdaa marka kelimatu hiqo ma garat way ka ballaan tahay caadil iyo laabid oo la isku daray ma garat cadaalad iyo labdi oo la isku daray waay kelimatu hiq salima alficili min okhar muri'at waman zakaa qofkii taskeen cadlaani facadl mu'taman waa caadil oo la aamino xadiidkiisa la qaadanayo weliba ayada laba caadil hadday taskiiso la iskuma khilaafsanee waxaa la isku khilaafsanya hal qofka hadduu tacdiiliyo caadil ma noqon karaa waa kanoo wuxuu ihi wasaxaxa weliba waxaa la saxiix yeelay oo raajixa iktifaa'uhum inay ku kaaftoomayaan culammada ahlul'aharka bilwaaxidi ay bitacwiili eh, bilwaaxidi maaragtay qof keliya jarxan wa tacdiilin hadduu qofkii ama jarxiyo ama tacdiiliyo in qof keliyo uu ku filan yahay khilaafa shaahidi shaahidku waa ka duwan yahay oo shahaadada markhaatiga waayo qofaa qof xaq ku qabsaday waxaa la iti bayino danoo markhaati u fahamsaday riwaayadda iyo cadaaladda waxna waa ka dhexay waxna kala duwan yahay kollay qofku inuu maaragtay caadil ou yahay waa isku waafaqsan iyo waxyaalo badan laakiin waxuu kala duwan yihiin qofkan qofka tacdiili oo waa caadil waayo yidhi soo maaha riwaayada hal qofaa noogu filan ama caadil maahana hal qofaa noogu filan laakiin shahaadada ugu yaraan laba qof waa in la maxay ku kala duwan yihiin xagga riwaayada xor iyo addoon waa isku mid addoonka khabarkiisa waa la qaadanaya xorkana waa la qaadana haween iyo raggana waa isku mid d waa caaisha iyo waata nagu jirta iyo camrata binta cabdiraxmaan iyo maaragtay eh, eh, hishaamna curwa waa ka isagana maanta ma arkaysaa zawjadiisa hawariya iyo iyo fuqaad badan eh, umudardaa asuqraa iyo gabdho badan baa ka buuxa saxaabada iska dhaaf umahaatulmulub iyo kayruhum ee taabiciinta qaar badan ay ka buuxeen xafsa bintu siriin iyo gabdho badanaa ka buuxeen oo maanta u arkayso bal ruwaadda bukhaariga saxiixiisa gabar kariime la yidhaaha ka mid a ah nusqatu riwaayatu kariima la yidhaaha marka waa isku mid sababta loo kala du waxa weeye meeshaan oo shahaadada iyo markhaatiga dadaa wax isku haysaa la kala bixinaya cadaawaad iyo waxyaalaha laga kala cabsanayo markhaati waa qof ama nacfi waxbaa usoo jiidi kara ama dhibaatay kaa dafcin karta laakiin markaa xadiidka warine hadduu xadiidku waajib yahay waajibkii waa haystaa raawi haddii wax la xarimayo taxriimkii waa haystaa waa xugum caam ah soo ma midda kale waxay dhahaan shahaadada hadday dayacanta qof uun xoolihiis ama qadiisa dayacmayso laakiin xadiid dhan haddoo dayacmo xugum dhan oo sharciha dayacmo markaas waa in addoonkii gabadhii xarkii maanta ma arkaysaa eh, ninkii intaba waa in laga qaato hadday sifatulcadaala ay maanta ma arkaysaa ay ku rumoobaan wuxuu yidhi wasaxaxuu waxay saxiyaleen iktifaa'ahum in lay ku kaaftoomaan bilwaaxidi ay bijarxi lwaaxidi waman zakahu cadlaani facadwatan soo maaha wasaxuu iktifaa'ahum bilwaaxid inay ku kaaftoomaan bilwaaxid ay bijarxi اlwaaxidi watacdiili jarxan watacdiila isagaa ku khilaafa shaahidi shaahid ka duwan wasaxaxuu istiqnaa'a dii shuhrati can taskiyatin ka maaliki najmi sunan halkaana wuxuu leeyahay waxyaalaha qofka lagu tacdiiliyo laba qaybood u qaybsanay qayb hadda waa intaan soo marnay oo qofkii waa inuu la taskiyeeyo oo naafiqa uu yahay oo daabidna ou yahay caadilna uu yahay culumana ay taskiirto laba wax ka badan iyo halb intoo kalaba laakiin waxaa jira qof imaam ahoo mashhuur noqday oo cilmigiisa iyo cadaaladiisa la noqodaya bannaanka soo taagay soo maaha haddou markaa qofkaa cilmi iyo riwaayad uu ku soo roomay iyo cadaalo hebelaa yidhi waa daciif iyo waa saxiix yidhi ma u baahna oo wuxuu yidhi wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen istiqnaa'dii shuhratii qofkii raawiga ahaa oo shuhrada oo mashhuurka u saaxiiba oo cadaalad iyo cilmi iyo tiqa lagu yaqaanay can taskiyatin taskiyo ee hebel waa kaas in la yidhaahdo ka maalikin oo kale najmi sunani sida maalik oo sunnada xiddigeedii ah iyo sidoo kale shucba iyo sufyaaneyn iyo imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaq bnu raahuya iyo maaragtay abu cubayd iyo uma baahno axmedaa waxaa la weydiiyey isxaaq bnu raahuya ma anigaa isxaaq la weydiiyaa o dhahay isxaaq aniga waa imaamka muslimiinta yaxya bnu maciinna waxaa la yidhi ka waran abu cubayd alqaasim lasanika qariibka alxadiidka abi xumeyd aniga hala iweydiyo dha aniga maa ka hadli karaba sidoo kale imaamu shaafici nin weyn oo ahaa dadaa isku dayeen inay xoogaa ay dacniyaan waa ku ceebeeye isku daa sababta nin imaam weyn oo cilmigiisa iyo cadaaladiisa iyo bannaanka timid oo ahaa marka wixii dacni maaga iyagaa ku ceebeeye waxaan uon ka xambaaray nooc xasaday iyo waxyaalahaas ayay marka u ahaada marka culimmadaas waaweyn ee cilmi iyo cadaalad lagu yaqaano inuu qofku aimada kama yidhaahdo fulaan hiqa iyo shuhrada oo khayrka u ku caan baxay shuhradaasaa marka qawen waa saxaaxoo saxiixa waxaa la saxiiyay iktifaa'uhum ku kaaftoonkooda oo ahli jumhuur aimat alahar iyo waxay ku kulmeen bilwaaxidi haa istiqnaa'uhum ku kaaftoonkooda ma garata oo qofka in la tacdiiliyo ma garata alistiqnaa in la deeqtoono ma garata alistiqnaadi shuhrati midkii wasaxu waxay saxiiyeen istiqnaadi shuhrati midkii shuhrada iyo caanka u saaxiib ahaa oo cilmi iyo cadaalad iyo labdi ku caan baxay inuu ka deeqtoon yahay can taskiyati ka maalikiiba waayo nejmi sunani ah xidigaha sunnada xidigeeda ah arrintaasna shaafici ayaa ku laqabay maalik oo wuxuu yidhi idaa dukira alaharu famaaliku najmuhu marba xadiis haddii laga sheekeeyo imaam maalik isagaa horta ninka koowaadoo farta lagu sheego marka markuu xaafid ibnu xajar taqriib u tari waxoolahaa ma garatay kabiiru eh, mutahabbitiin wa imaamu lmutqiniina wax saas oo kale ayuu yidhahda dadka axaadiista suga ee dadka maaragtay daciifka oo liita ka fogaada ee dadka fiqaa ka wareega iyo dadka mutqiniinta raggooda ugu waaweyn waayo walidaalika zuhri ardo badan buu leeyahay mararka iskhilaaf uu yimaado ragga aada loo rajaxo waxaa ka mida ah imaam maalik sababtoo ah khaasatan isagoo meel walba siqo ku ah imaam zuhri oo kale waxaa weeye waa khiriijkiisa oo khaaskaa maaragta uu ku yahay oo ay ruwaadda ay la wadaagaan nacam mm-hmm. ha kabiiru lmutqiniina wa ra'su mutahabitiina oo dhaha markuu imaam maalig u tarjuma marka isaga iyo shucba iyo sufyaan thawri iyo waa raggaas marka waa weyn waay mm-hmm. imaamu shaafici imaam axmed wey wasuxixa waxaa la saxiix saxaxo waxay saxeen istiqnaadi shuhrati qofkii shuhrada oo cilmiga iyo cadaaladda iyo taqwada iyo dabdiga ku mashhuur ah inuu ka deeqtoomo can taskiyati bikamaaliki najbi suura walibni cabdilbari kulu man cunii bixamlihi اlcilma walam yuwahanii fainahu cadlu biqowli اlmustafaa yaxmilu hada اlcilma lakin khulifa walibni cabdilbari waxaa u sugnaaday qowl ah kullu man cuni qofkii ku daal cuniya siiqatulmajhuulay u baniyeen shanta laakiin macnaheeda macnaa mabni lilfaacil kullu man cuniya qofkii ku dadaalaa la leeyahay qofkii asagoo ku dadaala marka lafdigeeda saas cuniya ma garat cuniya zaydun ma garat hmm. bilxadiid hebel maaragtay xadiidku ku dadaala aada leedahay waa lagula dadaala ma dhehayso waa ku dadaala marka lafdigu sidii majhuulo u dhigan yahay laakiin maxaa ku laqdaynaa macna almabniyi lilfaacil ma garan cuniyatu bidarsi aada leedahay nin darsigan aada kugu dadaalay cuniya muxamedun binaxwi maxamed naxwaha aad iyo aadou keer u siiyay ugu dadaalay ibnu cabdilbari waa maxay qabuulka marka hore waxaa laba mida ah. in ninka haddee laba caadil ay taskiyeydo ama hal caadil oo dabdi iyo itqaamba iyo cadaaladba lagu lagu waxeeyo iyo inuu mashhuur uu ku yahay cilmi iyo cadaalo iyo dabd saasay ah ibnu cabdilbari xoogaa wuxuu ku darsaday arrin kale oon lagu waafaqin oo wuxuu leeyahay kullu man cuniya qofkii ku dadaala bixamlil cilmi inuu cilmi xambaaro walam yuwahani wax la daciifiya uusan jirin fa inahu cadlun waayo qofkaas warkiis waa luqada ninaa sheikoo la yaqaano xadiis lagu weriyo oo aada cilmiga u darya wax hadda maaragtay oo naqdiyaho ku yimidna ma jiro waa caadiluu leeyaho biqowli mustafaa yaxmilu haada alcilma cilmigan waxaa xambaari doona uu yidhi xadiidka dhammaystirkii waxaa weeye yaxmilu haada alcilma min kulli khalafin xuduuluhu ayaa xambaari doona yanfuuna canhu waxay ka anfinayaan taxriifa alghaaliina kuwa xadgudbay taxriifkooda oo diintiiba ka tilaabsaday sidii khawaarijta iyo oo kale waintixaalu lmubdiliina kuwa baadilka wata iddicaadku idicaa waa wax uu sheeganayo aan jirin macno uu sheeganayo aan jirin wa ta'wiiljaahilna jaahiliintu waxay ku fasirayaanoo caqli iyo naqli midna aan loo haynin marka maadaama uu yidhi yaxmulu hada cilmu kulli khalafin cuduuluhu ninkii cilmiba soo xambaaray waa caadiliga ibnu markaa ciraaq wuxuu yidhi laakiin khuulifa hadalkaa waa laga diiyey oo waxay dhaheen sida nawi ay ka cabireen haadaa tawasucun hayru mardiyin waxay dhaheen waa isbaahin oo baabkii lagu tawasucayo cadaaladdii iyo shuruudeedii xoogaa galabgalab laga dhigaa ku jiray xadiidkuna awalna horta sixadiis waa la isku haystaa culmo badana aa daciif yeeshay ibnu cabdilbari daarqudni ibnu xajar sakhaawi culmo badanaa saxiix aada daciifiso imaam axmed inuu saxiyaa la sheegay waa laga yaaba mucaasiriinta albaani hadda wuxuu ka yidhi weli ma aana arkin laakiin qolo maaragtay kitaabkii maaragtay kitaabkii fadl alcilmu fadlu ibn cabdar nin taxaqiijiye inuu xoogaa xasri wax ka dhigaayo laakiin culimmadii waaweyneed waa daciifisa marka waxaa la yidhi xadiidka xujo kugu noqon maayo xataa haddou saxaa la yidhi xadiidkan macnaha khabar maaha ee waa amar war qof walbo caadilahow cilmiga xambaar waay ninkii cilmiga xambaare caadil ha noqdo sababtoo riwaayaad qaarkood waxay ku sootay liyaxmil hadalkii tan kale waxay yidhaahdeen nabigu hadduu shay khabro waa inuu shayga waaqic noqdo hadda waxaan aragnaa hadduu khabar noqon lahaa dad badan oo cilmi isku sheegay on caadili ah waxaa jira nin shaadakuni la yihahdo inaad maqasheen maaqaano waa weyn axbin axmed la tartanto ah laakiin markii dambe waa la daciifay imaa bilfisqi aw ilkadib waxyaalaha adiga lagu dara xifdiga markii la yidhahdo shaadakuni waxaa waaye rag waaweynoo ku jiroo la yaqaano laakiin maxaa ku dhacay yani soomaalida waxay dhahay sida loo wada ah, sida loo maaragtay loo wada joogo looma caafimaad qabso looma fayoobo waxa waaye ilaahay hana afsaro subxaana wa tacaala culammada waaweyn oo ka mid ahaa xadiidka xifdi laakiin maxaa ku dhacay maaragtay inuu ama been ku dhiraday ama fisqi labadaba waa lagu sheego saas loo daciif marka dad badan oon cadaaladana cilmigii xambaarsan marka xadiidku calaa siiqati اlamar waxay war qof walboo cilmiga xambaarsanoo caadil noqo oo cilmigu ha kaa joojiyo maaragtay fisqiga marka waxaa la fiihi tawasucun hayru mardiyo inkastoo ay leeyihiin min naaxiya tadbiiqiya warkaan waxbaa ka jiro dee dad horeo waxaa jiro oo atbaacu taabiciin oo wanaag in lagu ogaa iyo maahane hadda wax maaragtay towhiiqyo badan aysan jirin laakiin xadiidku maadaama wax oo jarxiga aan lagu aqoono cilmi un lagu yaqaanay saas weliba ibnu sayidinaas iyo dahabi iyo xoogaa waxay leeyihin marka dhinacna waa wax ka jiro waaye oo maaragtay eh, laakiin waxa weeye maaragtay sida jumhuurka iyo raajixaba hmm. walibni cabdilbari waxaa usugnaaday sugnaaday maqaalatun ayaa u sugnaatay uqadar wahiya haadihi maqaaladaasna waxaa weeye uu yidhi kullu man cuniya qofkii ku dadaala bixamlihi inuu xambaaro alcilmi cilmiga sharciga walam yuwahini wax maaragtay daciifina aysan jirin fa inahu cadlun waayo biqowli mustafaa qowlka mustafaa yaxmilu hadan xambaari doona min kulli khalafin cuduulowa laakiin muxuu yidhi ciraaqi khuulifa hadalkaas lagama yeelin waa lagu khilaafay haddaba qofka inuu daabid yahay labdigiisa oo marka hore ka soo baxno nagu celiyo maxaa lagu jeek lagu jeeggarayn karaa labdiga qofka maxaa jeeka oo lagu cabiri karaa wax walba inay micyaar iyo miisaan leeyihiin beydkaa noogu sheegi doonaa waman yuwaafiq gaaliban dallabdi fadaabitun aw naadiran famuqdi ow waman yuwaafiq qofkii waafaqa gaaliban sida badan dallabdi dadka oo xadiidada si fiican u xafidsan fadaabiduhu waay ow naadiran ayuu waafaqay intou gefaa badan fa muqdin waa ku gabsama xadiiska la qaada maayo cibaaradaana asalkeed imaam shaafica iska laha markiina qofka fiqada maxaan ku garanaynaa daabidka wuxuu yidhi waa qofka hadduu xadiidka oo wariyo badanaa dadka fiqaadaa waafaqa walaa taduru mukhaalafatu naadira mar mar oo iskhilaaf xadhmayso laakiin hadduu mar alla markii ruwaaddi maalan imaam maaliga ardo ka wariso ardadii kaleo dhana meel isu raacday maalik sufyaan bnu cuyayna raggii ardadii maaragtay eh, a meel isu raacday maalinkaas asaga falluuciyow taagan yahay waxaa leeadeer asxaabtii zuhriya oo boqolaal ah oo wax aadan waafaqayna mar walba adigana inaa falluxitay ku tusina camu naga joogaala leeyahay laakiin mar iyo laba haddou khilaaf inta badan oo waafaqsan yahay waa cabirku waa ah kaas waxaa leeyahay tig aa loo siina waa runtaan leeyahay nacam ilaa qofka xataa hadda inuu run sheegaya maxaan ku garana iyo inuu been sheegay qofka haddou warkiisa noloshaba waa saas war kastou sheego qofka haddou ru noqdo wax xaqiiqaa markaad baartay tiraado waxaas waa dhacday waxaas waa dhacday waxaas waa dhacday ooda ninkaas war uu sheegay aada been ku xaqiijin oo dadkii fuqaadahay maaragtay dhacdooyinka ogaa uu mar kasta oo waafaqo maxaad leedahay ninka waa rulo inuu runaysa oo ku ogaato ma hal maraad ku ogaan karta tajaarub culimmada waxay qaadi jireen statistics ixsaa xadiidkow hebel ku khilaafa meeqo hebel ku khilaafa meeqo hebel ku khilaafa hadday tiriyaan oy khilaafkiisu katro ay noqoto waxay leeyihiin kan maradaas bisaa ka gii ka jajafay hadday laakiin muwaafaqadiisu ay badato waxay ku leeyihiin waa wax yar ama khilaafba laga heli ama wax yar oo naadira boqolkiiba hal laba laga helo waxay ku leeyihiin imlaa um yadayka minhu gacanta ka buuxso ninka waa ninka qaahu jiray ku leeyihi marka hadalkan asalkiisana imaam shaafici alaa kitaab risaala ku qoray waman yuwaafiq qofkii waafaqa qaaliban sida qaalibkaada labdi fadaabidun waayo ow naadiran oo waafaqay famow maanta ma arkaysaa oo waafaqay oo intuu gefaa badan famuqduun waa mid gefay waay wasaxaxuu qabuula tacdiilin bilaa dikri liasbaabin lahu an tadqula marka jarxiga iyo tacdiilka marka la aqbalaayo ma qofku inuu sheeg sheego waxaasoo caadigu ku noqday waxaas iyo waxaa salaaday tukadaa waa soomaa ma zinaysto ma xado babab maanta dhaa qofkii biografy bug aad ka qortid miya mise waa caadilaa kaaga fila waxaa la yidhaahda ina cadaaladda ay tahay tirtirin uma baano qofkan waa caadilaa kuga filan oo wasaxaxu waxay saxiyeelen culimmadii ahlu aharkaa qabuula tacdiilin cadaalad ka dhigid inay aqbalaan bilaa dikrin iyadoon la xusyeegin liasbaabin lahu asbaabta ou caadil ku noqday an tadkulaa makhaafata an tadkulaa inay badato sababtoo markaa haddaad tiraada qofkan wuxuu caadil yahaa sheeg waxaad leedahay intaasuu sameeyaa waa tukadaa waa soomaa waa salaadaa sadaqada sakadou bixiyaa wa wa wa wa been ma sheekan ma sheego haye ma zinaysto mama dad ma dilo dad ma caayo bababababa maantana qaamuusyaa qori kara xalin waa culushee marka hadduu nin hiqaa oo caadila oo yidhaahdo ninkan waa caadil inuu asbaabtii uu sharxo looma baahno sababto dika waxaan faray ka badanaya wasaxaxuu a'immadii waxay sicilin qubuula tacdiilin cadaalad ka dhigid qof markuu cadaalad u xukumo in la aqbalo bilaa dikrin ayadoon la sheegayn liasbaabin lahu asbaabtii oo tacdiilka lahda tacdiilka u noqonay an tadqula ay makhaafata an tadqula ama karaahata an tadqula inay maaragtay wixii ay bataan oo buuq dhanba wax laga qori kara ay noqdaan oo la diidaayo laakiin jarxiga asagu waa cagsigiisu ah oo qofka hadduu qof jaraaxeeyo waxaa le asbaabtaa ku jaraaxayso sheeg qofkan waa dhaawacdaye sheeg sababtaa ku dhaawacday sababta waxaa dhici karta inta la weydiiyo waxaan macno lahaynoo qof aan lagu jaraaxin inuu sheego aa dhici karta waa noo imaan doonaa qisooyin ka mida ah. walam yarow ma aysan arkin qabuula jarxin jarjiix la aqbalo jarxigaasu ubhimaa la qariyey oon sababtiisa la sheegay sababtu waa maxay waa lilkhulfi ikhtilaaf laysku khilaafsanyaho fii asbaabi aljarxi asbaab jarxigiis waa laysku khilaafsanyahy oo dad wax jaarix ay u yaqaanaan ayaa maaragtay aan dad kale jaarixu aqoonin wa rubamaa waxaa laga yaabaa istufsira aljarxu dhaawiciddii in la weydiiyo min aljaarixi qofkii wax jarxay oo dhaawacay oo la yidhi hebel cadaalad maana hiqo maahana maxaad ku tiri oo marka wixii intuu sheego wuxu sheego falam yaqdax markaa wax wax ceebeeya uusan noqon kamaa sidii fasarahu shucbatu shucbo ugu fasiray birakdi nin ou intou daciifiyey aayir maxaad ku daciif suu yidhi farasow eryahay ama baqalow eryahay uu yidhi famaa ay famaada maxaa baqal la eriyo qof maa lagu tajriixi kara marka wuxuu yidhi qofka hadduu qofka ou jarxiyo waxale adar waxaad ku jarxisa loo sababtu waa maxay waxyaalaha qofka lagu jarxo badanya waxaad dhigi kartaa fisqigow koraa hal shayaab ku filan qofka laakiin tacdiilku waxyaalo badan uu ka kooban yahay sababta in loo ibhaamiye aan loo ogolayn waa ma waxaa dhici karta qofkan isaga maskaxdiisa inuu u qaato wax aan maanta ma arkaysaa jarxi ahayn inay jarxi ahay oo hadhow markii la weydiiyo oo yidhaahdo waxaas wixina jarxi ahayn waa sabab jarxiga la isu khilaafsiya ragaa hordoodaan malayno haye haye <laughs> waxaa dhacday ninaa shucbaan inuu daciifiyey waxaa la yidhi shucbow wiilkan maxaa ku daciifisay xaafidkan wuxuu yidhi isagoo faras eryahan arkole si xun eryaaye eh, laabtu intuu shan kuula ugu dhuftay gebabab gebaba ka siinay war waxaas qof laguma jaraxay faras in la bedrabaab loogu talagalay mid kale aa la weydiiyey alxakam bnu cuyayna nin la yidhahdo ashicba weydiiye hebel maxaa ku jaraaxaysa nin la dhihi jiray almanhal bin camr oo iqaa sir gurigiisa anoo u dhow ama waxaan ka maqlay dhumbuun wax ama muusiqeen ama qur'aankooba qof maaratay xallad xalad u akrina sida kuwa basaarida qaarkooda aroosada ka akriyo oo xataa aan bal ogolayn in quraa'da lagu soo diro isaga dhan qur-aankii dhama hees ka dhigaya oo alxaanta waxay lahay qur-aanka intay khadkii ka bixiyaana waxay ka dhigaan sidii uqniyadii iyo muusiq iyo balaacda iyo kuwaasoo kale waxaa dhici karta inuu isaga ahayn inuu ka warqabinaa dhici karta midna waxaa la yidhi nin kale maaragta hebel maxaa u daciifisaa la yidhi wuxuu yidhi waxaan arkay magaciisa inta la sheegay xamaad binu salama ee xaaka tufay akhti inay xaakada qabataa dhece hergeb inay qabataa dhece waxaas waxa laysku jarxiyo maanta ma arkaysaa miya waxa laysku jarxiyo waxyaalahaas oo ka dhici karta saas darteed waxay dhaheen qofka jarxiga waa in la fasiro kollay hadhow tacqiibaad fara badan iyo alaab ah, casharka daba nooga imaan doonta laakiin tawjiiha yeelanays waa haddii la fahmo sab hadda u adagyaha mau adkaanahe dhinacaa la isugu dubardaa waa isku duhala leexda insha allah wuxuu yidhi marka walam yarow ma aysan arkin qubuula jarxin jarxi aqbalitaankiis jarxigaasu u gushmaa la qariyay waa lilkhulfi khilaafka lasuu khilaa fii asbaabi fii asbaabi ljarxa lasuu khilaafsan warubamaa waxaa la arkaa istuftira aljarxu jarxiga in laga tafsiir dalbo min aljaarix ee la yidhahdo niyo waxaad shiiqan ku jaraaxaysa keen ee wixii markuu sheegaba falam yaqdax wax ceebeeya uusan ahayn oo jarxi keeni kara kamaa fasarahu shucbatu birakli sida markii nin intuu daciifye layidhi maxaad ku jarxide ninka isagoo faras eryaayaan arko uu yar maarata bedraaya ayaan arko maraqdintu waa oradka oo zaa'idkaa ah. ee famaa ay famaada yataratabu min hada min ajarx maxaa ka ratimayo jarxi nacam haadaa midkaana aladii calayhi ma tan aan soo sheegnana oo in jarxiguna uu tafsiir u baahan yahay tacdiilkuna uu tafsiir uusa u baahnayn alladii kii waaye calayhi korkiisa xufaadu lahari aahaarta kuwa xafisan ay ku sugayihin ka shaykhayey asaxiix labada saxiix waa muslim iyo ma ahli nadar iyo dadka usuulu fiqiga iyo usuulka imaam shaafici iyo adrubtiisa iyo taasay isku waafaqsan yihiin haadaa midkan aladii calayhi xufaadu اlahari ka shaykhi صaxiixi maha linadari eh, halkaanoo jooga allah aclam sal alla alay usbuuca soo socda marka cashar may haddii lagu baxo in allahu tacaala amilada soo dhaweyn ayo wax su-aalaha casharkaa si fiican loo dabdiyo sababto ah casharka casharada dambe oo dhan halkaana muqadamo weliba casharka ninkii raba casharka naftood ha xifdiyo qaadan mee xifdigu malako uu ku noqona